alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray kitaabkii rafcu lmalaam can a'immati alaclaam waxaa inoogu dembeeyey inay salafku ay ku camal faleen in buqaaddu hadday ahlulcadliga la dagaalamaan oo imaamka iyo cidda la socota hadday la dagaalamaan dhiigga ay ka daadiyaan inaan la odhanayn diyo ka bixiya ama qaandhaba ama qisaas baa laydinka laydin qisaasayaa ama kafaara idin saara inaan la odhanayn waxaana laga qaadanayaa dagaalkii saxaabada iyo taabiciinta wakhtigoodii dhacay inaan intaa midnaba ayna ka iman taasaa laga qaadanaya oo lama odhan diya idin saaran ama qisaas baa laydin qisaasayaa ama kafaara idin saaran lama odhan ta'awul baa arrinkaasi ku dhacay marka waxa weeye axkaamtii adduunyo umuuraha lagama tartiibin fii axkaami dunya qof waliba wuxuu kasbaday aakhiro la kulmaya saxaabada waxa ka dhacayna waxa weye ijtihaad bay uga dhacday dembi marka waxa mid ay ku dhaceen maaha ijtihaadkana hadduuba xataa khata' ku dhaco inaan qofka lagu dhaleecaynayn laguna dembi xukminayn waynu soo aragnay sheikhu waxa uhi raximah ullah wa hada ashartu aladii dakarnaahu fii luxuuqi alwaciidi laa yaxtaaju an yudkara fii kulli khitaab wa hada shartu shardigan aladii kaasoo dakarnaahu aynu sheegnay fii luxuuqi alwaciidi waciidku inuu haleelayo shardigaa aynu ku sheegnay haleelitaanka waciidku shardiga aynu ku sheegnay laa yaxtaaju an yudkara fi kulli khitaab uma baahna in lagu sheego khitaab kastoo la sheegaayo oo waciida in shardiga la raaciyo mid markaa waxa weeye loo baahan yahay ma liistiqraari alcilmi bihi fi lquluub waxaan loogu baahnayn ogaalka arrinkaa la ogaanayaa oo la garanayaa inuu ku sugnaaday qalbiyada daraaddeed oo quluubulmu'miniin marka hore way garanaysaa shardigaasi dee inuu jiro oo waxa uu ruuxu eh, ku dhacaayo oo dembi ah inuu garanayo inay lagama maarmaan tahay waxaana inuu markaa dembi tahay inay xujada ku quntay inayna khata uga dhicin inayna ta'awul ku dhicin inay markaa badrheedh u dhacday oo camdi ahayd marka hore shardigaasi waa shardi markaa jira garasho waa hadduu soo galo ama marka waxa weye ta'awul soo galo wax la awilinaya ama si aan bareer ahayn ay u dhacdo khata ay u dhacdo kullu daalika marka waxa weeye kuma dembaabayo waayo ummaddan waa laga kor yeelay khata'a haddii waxa weeye aanu u badrheerin waxaa jira khata'un fi lqasdi iyo khata'un fi lficli culamada qaarkood xataa waxay geliyeen ta'awulku inuu baabulkhata' yahay ummaddana khata' inaan loo qabanay nooca inuu soo gela oo waxay dhahen khata'a wuxuu u qaybsamaa khata'u lficli iyo khata'u lqasdi marna ficilkaa lagu khata'ay marna qasadkaa lagu khata'ay arrinkan ta'awulka ku dhacaaya ama ijtihaadka ku dhacaaya dabeedna khata'a noqonaya waxa weeye waa khata'a fi lqasdi marka waxa weye mid walba waxay gudagelaysaa cumuumaadkii sheegaysa inaan khata'a loo qabanayn noocaasa gelis marka cilmaa la shartinaya wma kana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xata yubayina lahm ma yattaquun kama ana alwacda cala alcamali mashruuطun biikhlaasi alcamali lilah sida wacdiga la ballanqaaday cala alcamali camalka lagu ballanqaaday hawaab iyo ajar in laga helaayo sida wacdiga camalka hawaab loogu ballanqaaday loogu shardinaayo biikhlaasi alcamali lilah camalka in ilaahay loo saaf yeelo loo shardinaayo ikhlaas inay ku dhacdo iyo wa bicadami xubuuti alcamali biridda iyo inaan camalku riddo ku burin oo aanu markaa gaalnimo aanu ku dambayn ila qofku camal kastoo wanaagsan hadduu sameeyo ou marka dambe gaalnimo ku dambeeyo gaalnimada ku dhinto waxay noqonaysaa camalkiisii hore waxba kama jiraan walaw ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun wman yrtadid minkm can diinihi fayamut wahuwa kafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaaakhira marka waxaa u shardioo kale camalkii waa inaanu riddo ku burin sida taaba marka waxa weye ay ugu sharti tahay xagga thawaabka iyo ajarka ayaa tanna waxaa u shardi ah yacni markaa waa in eh, cilmi iyo qasad waa inuu jiraa waa inuu shaygan garanaayey oo xujadu ku quntay mar labaadkana ama tamakunayay inuu garto oo awoodaayey ila waxay la mid tahay marka kaanahu inuu garanaayey hadduu marka mutamakin min alcilmi ahaa cilmiga awoodaayey ou cilmiga isagu markaa eh, dhagaha ka furaystay agtiisa muntashir ku yahay ya taasay la tahay marka inuu shaygani yahay shay uu garanaayey imaa waxaweye bilficli uu garanaayey wa ima bilquwati alqariiba uu ku garanayay waa kaa tamakunka laga cabiraayo mar labaadkana waa inuu maqsuudut yacni saasoo kale ayaa taana markaa loogu shardinayaa sida markaa thawaabkaba loogu shardinaayo camalkaas inuu ikhlaas kula yimi mar labaadkana inaan ridda burin uma ina hada sharta laa yudkaru fii kulli xadiisin fiihi wacdun intaa dabadeed shardigan ah camalka in ikhlaas lagula yimi thawaabka iyo ajarka lagu helayo inuu ikhlaas ku dhacay iyo inaan ridda ka daba imanoo burin labada shardiba laa yudkaru fii kulli xadiisin fiihi wacdun laguma sheego xadiis kasta oo wacdi ku sugan yahay ballanqaad sawaab cid loo ballanqaaday uu ku sugan yahay laguma sheego ee nusuusta qaarkood in lagu sheegay baa ku filan suma xaysu qudira qiyaamu almuujibi lilwaciid intaa dabadeed goorta la qadaro oo laga soo qaado qiyaamu lmuujibi waxa waajibinaya keensanaya inuu markaa qumay oo meesha ku sugan yahay lilwaciidi waciidka waajibinay goodiga cadaabka loogu goodiyey iyo waxa la midka haddii la qadaro meesha inuu ku sugan yahay haa fa ina alxukma yatakhallafu canhu limaanic xukunka waciidku waa dib dhacaa oo wax dhacda inuu wakhtiyada qaarkood dibdhaco u dib dhaco maanic meesha yaalla daraaddeed wax diiday oo is hortaagay oo baajiyey aawadeed ayuu u dibdhacaya waa mawaanicu luxuuqi alwaciidi mutacadida waciidku inuu cid haleelo waxyaalaha diidaya ishortaagayaana ee mancinayaana mutacadidatun waa badan yihin oo cadad bay u saaxiib yihiin minha tawbatu waxaa ka mida tawbadda ka mida inuu ruux ilaahay u toobad keeno wa minha alistikfaar waxaa ka mida dembidhaaf weydiisadka ilaahay dembidhaaf laga baryo inuu ilaahay ku dembidhaafo inaad ka barido ayaa ka mid a ah, istikfaar wa minha alxasanaat almaaxiyatu lisayi'aat waxaa ka mid a ah, xasanaadka masaxaya ama tirtiraya oo baabi'inaya dembiyada oo ruux inuu la yimi xasanaad waaweyn oo xasanaadka dembiyadii lagaga dhaafayo ayaa ka mid a ah. wa minha balaa'u dunya wa masaa'ibuha waxaa ka mid a imtixaanka adduunyada oo dhibaatooyinka ah oo masaa'ibuha iyo masaa'ibteeda qofkii shadaa'id iyo dhibaatooyin adduunyada in lagu salliday oo masaa'ib ay ku dhacday ama xanuunna ha noqoto ama xubno go'a ha noqoto ama cidi inay dhibto ha noqoto ama markaa waxaw in la yani markaa la dulmiyo lagu xadgudbay ama la xidhay ama wax la mida ha noqoto ama marka waxa weeye eh, ehelkiisi inay ka baxaan marka ha noqoto yani masaa'ibku siyaalo badan bay noqonaysa ama faqri iyo imtixaano kale in lagu imtixaana ha noqoto masaa'ibtii waa dembi daadin dembiyadaa lagu tirtiraa lagu baabi'iyaa wa minha shafaacatu shafiicin mutaaca waxaa ka mida ah waxyaalaha waciidada ama ciqaabka baajiya uu ruuxu mutaystay waxaa ka mid a ah. cid shafeeco qaado shafeecadooda la adeecayo inay u shafeeco qaado yacnii ruux saalix inuu shafeeco qaada ka mida ah. inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafeeco qaado ama cid kaleoo saalixiinta ka mida ay u shafeeco qaadaan wa minha raxmatu arxami araaximiin waxaa ka mid cid naxariisata kii ugu naxariista badnaa inuu u naxariisto arxamuraaximiinku kuwa allah allah weeye oo cid allah ka raxmad badani ma jirto marka dee waxaa jirta mawaanic ishortaagta inuu waciidku ciddan ku fulo faidaa cudimat hadihi alasbaabu kulluha walan tucdama ila fi xaqi man cata watamarada sheekhu sheikhu waxau inoo tilmaamaya arrinka ku saabsan waciidku inuu cid ku fulo ama cid haleelo shartay leedahay yacnii shuruuddeeda waxaa ka mid ah waa inuu markaa waxaan aqoon u leeyahay marka hore uu garanayo waa inay tahay wuxuu u bareeray yacni shuruudo noocaasa ah horta marka hore jira yacni sidaasaa marka hore uu qofkii aasim ugu noqonaya oo ugu dambaabaya haddaan waxyaalahaasi jirin marka horeba aasim noqon maayo mujtahidka khata'aana dee marka horeba aasim ma aha masaladan kaba kaalayba wuxuu ku tilmaamayaa masaa'il waaweyn hadduu marka ijtihaadku xataa galo ama ta'awulku galo inuu qofkii ka baaqanayo waciidkii ka baaqanayo oo wixii ka dhalanayay ficilka aynay ka imanayn yani qof muslima marka lagu dilo ta'awul oo uu ruuxii markaa ta'awilkaas uu ku dilay dilkii uma badrhiidhin masalan oo kale usaamatu bnu zayd ninkii uu dilay dee wuxuu islaa islaamnimadiisu sax maaha ninkanna asalkiisu wuxuu ahaan jiray gaal xarbi ah oo markaa weliba muslimiintii dhibaateeyey goorta uu ashahatayna waa gooruu marka ay u muuqato in laga haalib noqdo laga gacan sarreeyey intii hore o dhan ma ashahaadin usaame waxa u soo degdegtay inuu markaa is yidhi ma sugna islaamnimadiisii oo ninkani marka waxaa islaamnimada dacad iyo dhabka ma aha waa miduu markaa doonaayo seefta inuu kaga gabbado sidaa rabo markuu sidaa ta'awulay ayuu sidaa ku dilay marka waciidku inuu haleelo dee shuruud baa loo dhigayaa tusaale kaleu kuugu yeelo wuxuu yidhi xagga wacdiga wuxuu horta ku yidhi markaa shardigaa in la sheego khitaab walba in lagu sheegaa ma aha markaa mid loo baahan yahy nusuusaha waciidka dee shuruudaha waciidku leeyahay lama raaciyo mawaanicda baajin kartaa inay maqan tahay tahayna lama raaciyo oo waciid kasta miday la socoto maaha oo waciid kasta miday la socoto ma aha waciidka isagoo itlaaqan baa la sheegaa hadhow baa markaa quyuudda nusuusta iyo adilada kale sheegaysaa lagu qaydaa ila qaacidadu waxay tahay yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaaray xagga wacdigu haddana ku tusaaleeyo wuxuu yidhi waxyaalaha ku saabsan markaa sawaab in cid lagu abaal marinayo oo waxay sameeyeen marka ajar uu ka helayo lafteeda shuruudaha ku xidhan shuruudaha waxaa ka mid a ah camalka inuu ilaahay u saaf yeelo waxaa ka mid a ah inaan camalka gaalnima burin haddana marka sawaabka la sheegayo ruuxa waxaa sameeya ama sidaa yidhaahda ama waxaa falaa ajarka noocaasuu helayaa ama jannaduu gelayaa ama sawaabka intaa leeg baa la siinayaa mid shuruudaha lagu daro oo la raaciyo maaha bisharti waa inuu markaa ikhlaas kula yimi bishardi waa inaan ridda burin yacni saa lama yidhahdo nusuusaha kale ku soo aroortaa laga qaata marka tanna waa saasoo kale ku leeyihi wuxuu haddaba kuu tilmaamayaa haddiiba laga soo qaado sababtii waciidka keensanaysay inay joogto haddii laga soo qaado oo yacnii caalimkan mas'alada fatwooday sabab waciid keensanaysa hadduu kuba dhacay fardan wa taqdiiran waa arrin fardi ahoo tanazul ah arrinuu qadaray uu leeyahay fardiyo qadarba hadday taasi jirto xukunka waciidku waa dib dhacaayo wuxuu u dib dhacaa ama shuruuddu inaanay wada dhammayn ama mawaanici inay joogto haddii hal sharti maqan yahay shuruudaha loo shartinaayo dee waciidku u fuli maayo haddii maanic mawaanicda ka mid uu joogo hal maanic qurina dee xukunkii waa baaqanaya oo waciidku kuma fulayo waxaanay culammadu yidhaahdaan yacni sababtu musababka waxay ku keensataa biistifaa'i shuruudihi waintifaa'i intifaa'i mawaanici inay shuruuddiisu dhammaystiran tahay daraaddeed mawaanicduna wada maqan tahay haddaan shuruuddu dhammayn dee musababkii ka iman maayo kii la sababaayo ya waxa dembigee weyn in lala yimaado oo la sameeyaa waa sabab waciidka u sababayaana waa musabab waa saasoo kale camalka xasanaadka in la sameeyaa a shay xasanoo khayre lala yimaadaa waa sabab sawaabkiiyo ajarka ka dhalanaya inuu helaana waa musabab marka musababkii wuxuu ku xidhan yahay shuruuddu inay wada dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay haddaba wuxuu doonayaa mawaanicda qaarkood inuu ku tilmaamo mawaanicdii wuxuu ku sheegay lix ka mida ayuu ku sheegay oo wuxuu yidhi mawaanicda waciidka baajinaysa waxaa ka mida towbadda ka mida istikfaarka ka mida xasanaat ee dembiyada tirtira ayaa ka mida masaa'ibta ka mida iyo balaayooyinka adduunyada shafaacatu shaaficiin baa ka mida shaafiic la adeecayo oo bimacnaa shafaacadiisa la aqbalayo inuu ku shafeeco qaado inuu u shafeeco qaado arxamuraaximiinku inuu u naxariistaa ka mida waxay ka cabiraan culamada qaarkood umuurahan almumaxisaat alcashara yacni tobanka umuurood marka waxa weeye dembiyadii markaa tirtiraya ama markaa waxay keensanaysay baajinaya ilaa toban umuurood bayna gaadhsiiyaan wuxuu inoo sheegay towbadda iyo istikfaarka waxaa laga yaabaa in la isweydiiye lahaa towbadda iyo istikfaarku miyayna isku mid ahayn ahlucilmigu waxay yidhaahdeen altawba walistikfaar ida ijtamaca iftaraqa ida ijtamaca iftaraqa waida ida iftaraqa ijtamaca towbad iyo istikfaar hadday kulmaan oo isku lamaanaadaan oo isku meel lagu sheego kala laba macnay ku dhacaan kala laba macnay noqdaan hadday kala tagaan se oo mid la sheego ka kale aan la sheegin oo la raacin marka ka kalena waa soo gudagalaa oo macna ahaan waa kulmayaan haddii la yidhaahdo ha la toobad keeno oo istikfaar la raacin istikfaarkiina waa ku guda jiraa ama waxaa la yidhi istakfir allah ilaahay dembi dhaaf weydiista towbaddiina waa ku guda jirtaa haddaan la raacin towbaddii laakiin haddii la yidhaahdo istakfiru allah wa tuubuu ilay oo labadii la ysku laro ama ruuxu yidhahdaa astakfiru allaha wa atuubu ilay allah baan dembi dhaaf weydiisanaya xaggiisana waa u toobad keenayaa marka farqi baa jiraya waa sida islaam iyo iimaan waa sida miskiin iyo faqiir yacni waxa weeye cinda alikhtiraan marka la ysku lamaaneeyey laba macno kala noqdaan istikfaarku marka wuxuu noqonayaa waa talabu wiqaayati shari maa mada wixii dhacayo hore u tegey baa ilaahay la weydiisanayaa sharkooda inuu kaa badbaadiyo talabu wiqaayati shari maa madaa waxaa la yidhahdaa istikfaar towbadana waxaa la yidhahdaa alrujuucu wa talabu wiqaayati shari maa yakhaafuhu fi lmustaqbal waa in xagga ilaahay loo noqdo wa talabu wiqaayati shari maa yakhaafu fi lmustaqbal iyo sharka wuxuu ka baqanaayo inuu ilaahay kaa dhowro in ilaahay la weydiisto wakhtiga mustaqbalka ah wuxuu ka baqayo markaa shara inuu ilaahay ka ilaaliyo inuu ilaahay ka baryo towbadduna markaa taasay ku dhacaysa marka cinda aliqtiraan saasaa laba macno ay ugu kala dhacayaan laakiin marka midkood keliya la sheego waan ka kale la raacin ka kalena waa soo gudagelaya waxaana la rabaa marka la toobad keenayo shuruudu tawba inay dhammaystiran tahay oo shardiyaha toobadu leedahay waa inay wada xaasil yihiin waa la garanayaa alistikfaar istikfaarka afka baarkiisa keliya waa inaan laga odhan marka allah la dembi dhaaf weydiisanaayo afka uun astakfirullah astakfirullah astakfirullah keliya waa inaan laga odhane waa inuu qalbigana ka soo baxaa oo sidaa afka uu ilaahay uga baryaayo afka ugu baryaayo oo ilaahay u weydiisanaayo inuu markaa u dembi dhaafo arrinkaasi arrin qalbigiisa ka soo baxay waa inuu marka uu yahay taasna waxa weeye saas yada wey alxasanaat almaaxiya lisayi'aat ina alxasanaat yudhibna asayi'aat wanaagyaalku waxay tegsiiyaan xumaanaha ama dembiyada ayay tegsiiyaan dembiyada ayay tegsiiyaan marka taasna waxa weeye waa inuu xasanaadka way masaxaan dembiyada laakiin jumhuurka culammadu waxay leeyihiin xasanaadku dembiyaday masaxayaan waa sakhaa'irta waa dembiyada yaryar waxay deliishanayaan xadiiskii sheegaayey ida ijtunibat ilkabaa'ir yacni waxa weeye haddii dembiyada waaweyn ee kabaa'irta laga dheeraado ayaa waxa weeye ramadaan ilaa ramadaan iyo jumuca ila ljumuca iyo salaadaha shantii ahii waxa udhexeeya ay tirtirayaan oo baabi'inayaan ama kafaara gud ay u noqonayaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey maa lam tuqsha alkabaa'ir lafdi ahaan lafdii saasuu odhanayey lafdina wuxu odhanay ida ijtunibat ilkabaa'ir jumhuurku saasay yidhahdaan laakiin kabaa'irtu waxay u baahan tahay tawba tawbay u baahantay allale culammada markaa jumhuurka qaarkood waxay leeyihiin haddii la qadaro qofku inaanu wax markaas sakaa'ira lahayn laakiin dunuub kabaa'ira leeyihin xasanaadkaana la yimaado wax sakaa'irana laga waayo xaalka caynkaasoo kale a ah waxaa dhici kartaa inay kabaa'irta yaro khafiifiso oo wax u dhinto ma wada masaxaysay leeyihin laakiin xoogaa waa nuqsaaminaysaa qadar u dhiganta sakhiiradii ay masaxayeen waxaa ka mida ah masaa'ibta iyo dhibaatooyinka qofka haddii dhibaatooyin ku dhacaan iyo masaa'ib iyaguna mukafiraad bay noqdaan oo dembiyadii waa ka daadiyaan taasina waxa weeye waxay ka mid tahay min almumaxisaat alcashara shafaacada cidda shafeeco qaado shafeecadooda loo aqbalo ayaa ka mida raxmatu arxam araaximiin ayaa markaa ka mida inuu ilaahayba cafiyo u naxariisto bimaxdi fadlih umuuraha kale culamada qaarkood ku daraan waxaa ka mid a ah ducada mu'miniintu u duceeyaan ama dembidhaaf ilaahay uga baryaan isagoo noolba loo duceeyo oo mu'miniintaa loo ducaynayo ka mid yahay amaba si gaara ugu duceeyaan ama si caama ay u soo gudagalo ama markuu dhinto dabadeed loo duceeyo xataa salaadaha dee janaasada lagu tukanaya waa ducadii muminiinta markaa weeye noocaasay markaa gudagelaysa waatii axaadiista qaar ku soo aroortay yani afartan marka ahlu tawxiidi markaa kuma tukadaan in shafaacadooda loo aqbalo mooyaane xadiis kalena wuxuu sheegayay boqol qofkay ku tukadaan inuu tilmaama waxaa ka mid a ah waxyaalaha waciidka baajinaya sawaab loo hadiyeeyey ihdaa sawaab loo hadyad loo siiyey ama sadaqad loo bixiyey ama xaj laga xajiyey ama ashyaa la mida oo xasanaada in loo hadiyeeyo waxaa ka mid a shadaa'idda iyo dhibaatooyinka qiyaamada iyo argagaxeeda taas qudheeda markaa dembiye in lagaga daadiyo oo markaa waciidka dadka qaar lagaga baajiyo aan markaa waxaweye dembiyadooda aad u sii badnayn yadana waxa weye culamadu waa sheegeen adigu marka waxa weeye umuro saasa ayay tilmaameen sharxu alcaqiidati taxaawiya masaa'isha waa sardinayaa oo waxa weeye Eh, wuxuu gaadhsiinayaaba isagu koob iyo toban buu ka dhigaya inkastuu cadaabulqabriga ku daraya wuxuu haddaba sheikhu yidhi faida cudimat hadihi alasbaabu kuluha walan tucdama ila fi xaqi man cataa watamarada washarada cala allahi ishraada albaciiri cala ahli asbaabtan la sheegaayo inuu ruuxu markaa iska tala saarto oo uu yidhahdo khayrku waa fara badan yahaye waxaa doonto iska samee inuu yidhahdo maaha waa cadaabka ilaahay ka baqaa wainu dhagartiisa aanu ka aamin noqon ya waa inuu markaa waxa weeye aad iyo aad isaga jiraa laakiin hadday dhacdo inuu markaa waxa ruux ku dhaco yani waxa weeye asbaabahan baa markaa la sheegaya laakiin maaha asbaabta inuu tala saaranaayo odhanayo cabsi ma jirto waayo intaasoo sababood baa markaa jirta inuu saas yidhaahdo ma aha waayo jannada iyo naarta mid waliba indho shakabteenna waa inooga dhowdahay sida xadiis saxiixii sheegaayo marka dhagarta ilaahayna waa inaan laga aamin noqon falaa yamanu makr allahi ila alqawm alkhasiruun wuxuu sheekhu yihi raximah llah faida cudimat marka la waayo hadihi alasbaabu kulluha oo dhan marka la waayo nisbe shakhsi loo waayo walan tucdama la waayi maayo ila fii xaqi man cata mooyaane mid yani markaa madax adayg la yimi mooyaane wa tamarada yani marka ah, tamarud la yimi waxaa loo jeedaa yani waxa weeye intuu markaa cisyaankii la yimi uu cisyaankii ku sii adkaysto wa sharada cala allahi shiraada albaciiri cala ahlihi oo ka cararay cala allaahi allahna ka cararay shiraada albaciiri sida awrka uga cararo calaa ahlihi ehelkiisa uga cararo kale uga cararay mooyaane cid kale nisbadiisa loo waayi maayo yani wuxuu u jeedaa haaliban lama waayayo laakiin nisbada dadka qaarkooda la waayayo laakiin nisbada dadka qaarkood oo waayaya oo naarta gelaya ayaa jira marka mana ogin inaynu kuwaa ka mid noqonayno iyo in kale saas aawadee inaynu tala saaranno oo aynu markaa waxa weeye nidhaahno kuwaasaynu heli doonaa ma aha waa in marka waxa weye haddii dembi inaga dhaco waa in toobadkeenna xagga ilaahay u noqonnaa yani waxa weeyaan dembigii laga toobadkeenna laga noqdaa fa hunaaka yalxaqu lwaciidu bihi ama yulxaqu fa hunaaka goortaasaa yalxaqu lwaciidu bihi waciidku uu haleelaya waciidku u haleelaya wadalika ana xaqiiqata alwaciid taasina waxay tahay ana xaqiiqata alwaciidi waciidka xaqiiqadiis bayaanu ana hada alcamala sababun fi hada alcadaab waa caddayn la caddaynaayo in camalkani sabab u yahay cadaabkan fayustafaadu min dalika waxaa laga faa'iidaysanaya lagala baxayaa kaas taxriimu dalika alficli wa qubxuh yacnii ficilkaasi inuu xaaraan yahay uuna fool xun yahaa laga qaadanaya lagala baxaya ama ana kula shaksin qaama bihi dalika asababu yajibu wuquucu dalika almusababi bihi fahada batilun qaca wuxuu sheikhu yidhi shakhsi kasta oo sababkaasi uu ku qumaa inuu markaa waajibayo musababkaasi inuu markaa ku waajibayo inuu ku dhacaa shaygaa la sababayaa inuu ku dhacaya inay waajibayso miya fa haada baatilun qacan kaasi waa baatil xaal la qacinayo baatil yahay oo ruux kasta oo dembiga la yimaada ilaaba ilaa waciidkaa ku dhacaya wax jira ma aha litawaqufi dalika almusababi cala wujuudi asharti wa zawaali jamiici almawaanic waxay baatil u tahay xidhnaanshaha uu ku xidhan yahay musababkaasi kaa la sababayaa oo waciidka ahi xidhnaanshuhu ku xidhan yahay daraaddeed calaa wujuudi sharti shardigu inuu joogo bimacnaa shuruudu ay joogto jinsu shardi buu ujeedaa jinsigii sharti inuu joogoo shuruuddiisii dhan tahay ayuu ku xidhan yahay musababka helitaanka la helaya la sababaha helitaanka la helayaa shuruudihii oo dhan in la wada helo jinsu sharti ayaa lagama maarmaan u ah haddii kale la heli maayo hal sharti hadduu maqan yahay la heli maayo iyo wa jamiic almawaanic iyo mawaanicda dhammaantood inay wada baaqdeen oo aan midnaba ka joogin ayuu ku xidhan yahay hal maanic hadduu joogo waciidkaas lama helayo ma dhacayo sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa marka asbaabtaa la wada waayo oo mid ka joogtaa ayna jirin shuruuddii waciidku ku imanayay hab xaasilba ha noqdaan laakiin mawaanicda in la wada waayo mooye si kale waciidku ugu dhici maayo marka waciidku wuxuu u baaqan karaa shuruuddii in wax dhiman yihiin wuxuu u baaqan karaa mawaanicda wax ka mid inay joogaan hal maanic haddii la helo musababkii waa baaqanaya lama helayo walow sababtii ha joogto waxaanay tahay xaqiiqada waciidku oo uu tilmaamayaa camalkani sabab wuxuu yahay cadaabkaas marka waxaa laga faa'iidaysanaya lagala baxayaa ficilkaasi waa xaaraan waana xun yahay laakiin macnaheedu maaha ilaaba ilaa ruuxa cadaabkaa ku dhacaya ya qolo luntay oo muctasile la yidhahda waxay qabaan waxa la yidhahdaa nufuud lwaciid ciddii loo goodiyo ciqaab loogu goodiyey ilaaba ilaa ciqaabkaasi waa ku fulayaan ictiqaadaadkooda baatilkaabay ka mid tahay maaha ilaaba ilaa ruux walba inuu ku fulaayo dadka qaar buu ka baaqanaya ya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeyo ruuxii ku dhintay ilaahay waa u dhaafo hadduu doono inuu dhaafo iyagu waxay leeyiin may marba dembi kabiira hadduu ku dhintay ilaaba ilaa waa inuu naarta galaa laa bishafaacaanu kaga baaqanayn walaa cafin ilaahay cafiyaanu kaga baaqanayn walaa si kaleanu kaga baaqanayn walaa masaa'ib adduunyada ku dhacayan kaga baaqanayn marba hadduu markaa waxa weeye la yimi shay markaa dembi oo kabiira ah kuna dhintay lazman naartuu gelayaa weliba waxay leeyiin waana ku waaraya labada qodobana waa baatil inuu ilaaba ilaa naarta galaa ma aha marka waxa weeye mid markaa laazim ah waxaa dhici karta inuu ka baaqdo oo ilaahay cafiyo in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canhu waxaa dhici karta in loo shafeeco qaado nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadka dembiyada waaweyn u ehelke u saaxiibka ah ee ummaddayda ka mida xadiiska markii lagu soo arooriyey waxay dooneen inay ka jawaabaan waxay yidhaahdeen muraadka looga jeeda shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii waxa weeyaan waa cid markaa dembigii kabiirada ahayd ka toobad keentay oo wuxuu aqbali karaa iyagoo dembigii weynaayee kabiiradaha aan ka toobad keenin in loo shafeeco qaado oo mawdicu nisaaca aynu isku hayno iyo in markaa loo shafeeco qaado iyagoo dembigii kabiirada ah ka toobad keenay labada xaal midna waxa wey mawdicu itifaaq in markaysaa waaa yani waciidkii uu ka baaqanayo haddamaarata midna waxa wey mawdicu ikhtilaaf keeba awlaysan xadiiska ku xambaarno mawdicu nisaaca mise mawdicu ijmaaca mawdicu ijmaaca in lagu xambaaraa habboon marka waxaa lagu xambaarayaa waa hadduu ka toobad keenu u shafeeco qaadaya maxaa laga jawaabayaa sidaas ay yidhaahdeen maxaa lagu radinaya ha baarak allah fiik yacni waxa weeye hadduu ka toobad keeno yani waxa weeye dee dembigii ahlu kabiiraba ma aha kabiiranimadii waa ka baxay waayo xadiisku muxuu sheegayaa ataaibu min adambi kama laa demba lah ka dembi ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn miyaa la odhan karaa qofkii markaa gaalka ahaan jiray ee soo islaamay ee gaalnimadii ka toobad keenay ahlulkufri inta la yidhahdo la yidhahdo waxaa loo jeedaa kii gaalka ahaan jiray ya nusuusta marnaba mi ahlulkufri lagu itlaaqay cid gaalnimo mar soo martay oo gaalnimadii ka soo noqotay oo islaamtay in la yidhahdo kii gaalnimada u saaxiibka aha abadan ma dhacdo ya waayo mar kale uu soo islaamay oo kufrigii ka baxay oo uu islaamay dee ahlulkufri ma aha waa ahluliimaan waa ahlulislaam xaaladdan waa muslim gaal laguma sheegi karo sidaasoo kalea kii markaa waxaa weeye faasiqa ahaan jiray ama dembiga kabiiradaa la iman jiray ee dembiga weyne kabiiradaa la iman jiray ee ka toobad keenay aan la odhanayn waa ahlu kabiiru ama waa ahlulkabaa'irku ka mid yahay aan odhanayn attaa'ibu min addenbi kama laa denba lah marka ka shafaacada u baahan in looga shafeeco qaado waa kii waa kan dembigii aan ka toobad keenin ee sababtii keensanaysay waciidku ay xaasil tahay weli kaasaa shafaacada u baahan saas aawoodee macnahay ku xambaarayan waa taxriif lidaliil waa daliilkii oo macnihiisii la beddelaayo la taxriifinayo wey marka ahlu sunna waljamaca ma qabaan nufuud lwaciid ruux kasta oo ciqaab loogu goodiyey ilaaba ilaa waa ku fulayaa ma qabaan ya ha istixqaaqo ha mutaysto laakiin inuu ku fulo waa ka baaqan kartaa cafinta ilaahay bay kaga baaqan kartaa shafeecada loo shafeeco qaaday kaga baaqan kartaa ducada mu'miniinta u duceeyeen bay kaga baaqan kartaa xasanaad iyo thawaab loo soo hadiyeeyey kaga baaqan kartaa xasanaad fara badanoo uu leeyahay kaga baaqan kartaa yaa sow markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib ibn abi baltaca markii uu warqadda u qoray nimanka gaalada ah gaaladii quraysheed ee nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa kii u diray gabadhii warqadda loo dhiibey ayuu wuxuu u diray saxaabo ay ka mid yihiin cali bnu abi taalib ayuu u diray dabeedna wuxu uhi meesha layaha rawdatu khaakh taga waa meel u dhaxaysa maka iyo madiina gabadh safara kula kulmaysaan warqad bay sidaa ka soo qaadaan wuxuu sheegay xataa meeshay kula kulmayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam hadda gawar hadday tagaan mawdicay kula kulmayaan buu sheegay waa meelay garanayaan meeshii bay ku tibadeen fardahay fuuleen ya mawdicii bay tageen gabadhii bay kula kulmeen keen warqaddaad sido waxay tidhi waxba ma sido waxay yidhaha ilaaba ilaa waad soo saaraysa warqadda ama waa ku fatishaynaa oo oh, waa u hanjabeen dabeedna markaa warqaddii waxay ka soo saartay timaheeda tidiceeda tidaca timaheeday ka soo dhex bixisay warqaddii baa la keenay warqaddu waxay tilmaamaysay inay xaatib ibn abi baltaca ka socoto gaaladii qureysheedna ku socoto digis baana ku taalla gaalada loo digaayo oo la tilmaamayo nebiga idinku soo duulaya calayhi salaatu wasalaam ya waa sirtii dagaalka oo la bixiyey laysku dayay yacni in la bixiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xaatib buu u yeedhay waa weydiiyey maa xamalaka calaa maa sanact maxaa kuu kallifay waxaad samaysay dabeedna wuxu uhi yaa rasuul allahi iguma kallifin shaki aan diinta ka shakiyey iyo noqosho diinta aan ka noqday midnaba markaa iguma kallifin waxaan ahaa nimaan anigu quraysh ka dhalan nin reer yaman uu ahaa oo reer quraysh iskaga dhex noolaa anigu waxaan ahaa nimaan quraysh ka dhalan asxaabtaada kale muhaajiriinta ahi waxay ahaayeen qaar qaraabo kuleh quraysh marka hantidoodii iyo marka waxa weeye eh, reerkoodii waxa loogu dhowrayey oo loogu ilaalinayey qaraabadoodaa ilaalinaysay waxaan is waan garanayay ilaahay diintiisa inuu nusraynaayo waxaan is idhi buu yidhi eh, bal marka waxay kugu dhowraan oo bal ay kugu xeebtaanoo haatan is yidhaahdaan bal wixiisa u daaye yacni samee ilaahayna inuu u gargaarayo rasuulkiisa waa garanay adugu cudurdaar caynkaas ayuu ku cudurdaartay yani cumar bnu khataab waxau yidhi yaa rasuula dacnii adrib cunuqa hada munaafiq yani rasuulka ilah idaa munaafiqan qoortaan ka jare nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam inahu shahida badra wuxuu ka qayb galay beder masalada ku saabsan jaasuuska muslimka ah ruux muslimi hadduu gaalada wax u basaaso ma la dilayaa mise lama dilayo madaahibtu afarta madhabood labiyo laba ay ugu qaybsameen laba waxay yidhahdeen waa la dilayaa labana waxay yidhahdeen hadduu markaa dee muslim yahay basaasba ha ahaadee tacsiir kale ha lagu sameeye lama dilayo haddama arta labada qoloba waxay deliishanayaan xadiiska si ma labada qoloba xadiiskay deliishanayaan qolyahale lama dilaayo waxay deliishanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dilin hadday tahay in la dilana waa dili lahaa marka waxa weeye inaan dilkiisu bannaanayn baa laga qaadanaya qolyaha odhanaya waa la dili karaa waxay leeyihiin xadiiska waxaa ku sugan markuu cumar yidhi iddaa aan kurka ka jare oo aan dile nebigu ma odhan dilkiisu ma bannaana waxa uu sheegay sabab khaasa buu sheegay oo ah markaa beder inuu ka qayb galay masalan dilkuna wuxuu noqonaysay mas'alo yacni markaa tacsiiray noqonaysa yacni cuquubo ijtihaad ku imanaysa ayay noqonaysa marka ninkanna arrin khaasa uu la yimi oo ku saabsanaa xasana cadiima inuu lahaa oo beder ka qayb galay ayaa markaa u sugnaatay wa shuhuuduhu bedra inuu beder ka qayb galay marka waxayna culamada qaarkood yidhaahdaan haddii xukun lagu sababeeyo oo loo tacliiliyo sabab looga dhigo wasfi khaas ah oo gaar ah kaana alwasfu alcaamu cadiima taasiir wasfiga caamkii wuxuu noqonayaa midaan saamayn lahayn masalan haddaan dilkiisu marnaba bannaanayn oo islaamnimada daraaddeed aan u bannaanay dee waxaa ku filla idin leeyahay ninkan waa muslim ya islaamnimaduna waa wasfi caam ah beder inuu ka qayb galeen wasfi khaas ah marka wasfigii caamka ahaa maadaama lagu sababayn waayo cillada laga dhigi waayo sabab khaasa ah hadda la sheegay wuxuu noqonayaa wasfiga caamka ah ee cadiima taasiir midaan saamayn lahay buu noqonaya marka waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkii uu cumar yidhi aan kurka ka jaro mu odhan dhiiggiisu ma bannaana ee wuxuu tilmaamay wax ka baajinayo maanici meesha inuu yaallo oo ah maxay inuu beder ka qayb galay idan waxay leeyihiin waxaa ku sugan taqriir nebigu taqriiriyey jaasuuska muslimka in la dili karo ninka basaaska muslimka ah ee cadowga u basaasaya inuu dilkiisu bannaan yahay waa ka aamusay laakiin wuxuu tilmaamay maanic hadda baajinaya ya marka waxay ka dhigan tahay dilkiisu waa bannaanaan lahaaye laakiin hadda waxa inaga hor beder buu ka qayb galay yaa hadda waxaa inaga hor joogtaa shuhuuduhu bedraa soo cajiib maaha labada qolaba inay deliishanayaan xadiis keliya taas waxay ku tuusinaysaa yacni waxa weeye nusuusta sida markaa loo istimbaado oo lagala soo baxo masaa'isha siday daqiiqa u tahay ya fii bacdi alaxyaan waxaa dhacda xadiis keliya inay dhici karto aimada madaahibtu inay u kala tagaan mas'alada uu sheegaayo saddex madhab ama afar madhab ugu kala tagaan oo mid waliba madhab ku tago mid walibana xadiiska keliya u deliishanayo haddama ha adilo kala duwan jihada mid ka deliishanaya mid kale laga yaaba gees kale inuu ka deliishanayo waynu soo aragnay misaal hore ya amsile hore waa soo aragnay oo laa yusaliyanna axadun ilcasri ila fi bani qurayda qolo waliba de xadiiskay cuskanaysa lakiin qolana macaaniday eegeyse qolana alfaadday eegeyse mid kaleo warfacu can batni curana ya waqaftu haahuna wacarafatu kullaha mawqif warfacu can batni curana yacnii culammada qaar waxay u daliishadeen wuquufka curana la istaagaa waxa weeye xajkii waa ku sugnaanaya ruknigii waa xasilaya imaam maalik saasaa laga sheegay waayo warfacu can batni curana waxay daarantahay yidhaahdeen maadaama amaakintii kale aan la sheegin ee la yidhi carafaa dhammaanteed wada mawqif ah laakiin meesha curano sare uga kaca curana inay carafo ka mid tahay baa culamada qaar u fahmeen a'immada qaar u fahmeen jumhuurkuna waxay u fahmeen inaynay carafo ka mid ahayn laakiin dadka qaar maadaama ismoodsiin karaan yacni sidaas markaa la yidhi waxa weye carafo xaggaasay ka xigtaaye xaggaa u dhaafa ya oo sare uga kaca hadda maaragta marka calaa kulli xaal arrinka inuu waciidku cid ku fulaa waxay ku xidhan tahay shuruuduhu inay wada dhan tahay mawaanicduna ay maqan tahay yacni meel kasta oo dee shardi laynoo sheegay waxay noqonaysaa inay ku xidhan tahay istiifaau shuruud intifaa ilmawaanic ya masala xadiiska uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man nazla manzilan faqala acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yarxala min manzilihi dalik yani wuxuu sheegayaa qofka meel dega oo dikrigaa yidhaahdaa waxba ma dhibaan hadduu ruux masalan meel dego oo uu markaa dikrigana yidhaahdo oo dabeedna wax ay qaniinaan ama ay dhibaateeyaan maxaa la odhanaya maada yuqaal yani wuxuu ihi waan idhi waan meesha markaan degay sidaasaan idhi haddana markaa waxba ay qaniinoo dhibay waxaa la odhanayaa xagga naftaada lagaga yimi yacni meeshii waxaa markaa loo baahan yahay marka la odhanaayo waa in markaa yaqiin lagu yidhaahdaa la ictiqaadsan yahay tajribe iyo wax la mida waa inaan looga jeedin wacdiga uu nebigu sheegay waa in lagu kalsoon yahay waa in la rumaysan yaho la yaqiinsan yahay si ikhlaas ku jira waa in lagu yidhaahdaa ya yacni bal tijaabi markaa waa inaynay ka ahayn shuruuddii haddii aynay dhammayn waxay noqonaysaa dee kuma sugnaanayo ballanqaadkan ma helaysi waa baabulwacdi buu isaga ku saabsan yahay yacni xadiiskani waxaynu ka tilmaamaynaa masaa'isha inay sidaas wada u soo wada gelaysa waayah wa hada ana man taraka alcamala bixadiiin taas caddaynta la caddaynaya waxay tahay ruuxa ka taga camalfalka lagu camalfalaayo xadiis falaa yakhlu min alaaati aqsaam kama marnaanayo saddex qaybood ka marnaan maayo ee saddex mid buu u dhacaya ima an yakuuna tarkan jaa'izan biitifaaqi almuslimiin ama waa inuu yahay tarki bannaan iswaafaqa muslimiintu isku waafaqsan yihiin xaaluu ku dheehan yihi ka tarki fii xaqi man lam yabluqhu waa sida tegista laga tegay oo kale xadiiska fii xaqi man kii nisbadiis uu ka tegey lam yabluqhu aanu soo gaadhin cidaan xadiisku soo gaadhin baa xadiiskii aan ku camal dee lama odhanaayo inaad ku camalfali weydaa kuuma bannaanayn waayo dee maba soo gaadhinba walaa qasara fi alab kamana gaabin doonistuu doonaayo xadiiska raadinayo maca xaajatihi ila alfutya aw ilxukmi iyadoo lala qabo baahidu u baahan yahay fatwada ama xukunka u baahan yahay wax taksiiroo uu la yimina ma jiro kama dakarnaahu can alkhulafaa'i araashidiina wa hayrihim saynu ka sheegnay khulafaa raashidiinka iyo hayrkoodba waa kii inoo soo sheegay khulafaa raashidiinka ashyaa axaadiista ka mid inay ka qarsoontay oo dabeedna markii dambe loo sheegayey masaaisha qaarkoodna inaan looba sheeginbo ay markaa fatwoodeen si xadiiska khilaafsan waa kii inoo soo sheegay dee macduuriin bay ahayn may soo gaadhin wax taksiiray la yimaadeenna ma jirto fahada laa yashuku muslimun ana saaxibahu laa yalxaquhu min macarati fa haadaa kan noocan oo kale laa yashuku muslimun muslim kama shakinayo eh, ana saaxibahu ay fii ana saaxibahu in saaxiibkihi cidda u saaxiibka ah ee tarki uu ka dhacay laa yalxaquhu inaanu haleelayn min macarati tarki shay yacni tegistu eh, dhibta ay leedahay inaan waxba ka haleelin macarada hadda waxaa loo jeedaa dhibta marka ay leedahay waxaa laga tilmaamaya ama dembi ama wax la ama dhaleecayn ya yacani dhibaatada ay leedahay wax ka haleelaya ma jiro lagumana ceebayn karo laguma dhaleecayn karo waciidna ugama iman karo waayo haddii la waciid baa uga imanaya ama waa lagu dhaleecaynaya waxay noqonaysaa min baabi takliifi ma laa yutaaq waxaan la awoodi karayn in qofka lagu kalifi qofkuna waxaanu kari karayn laguma kalifin laa yukallifu llahu nafsan ila wuscaha waaya marka mana soo gaadhin taqsiirna lama iman wa ima an yakuuna tarkan ghayra jaa'izin ama waa inuu yahay tegis aan bannaanayn fahada laa yakaadu yasduru min ala'imma fa haada kan laa yakaadu ku dhowaan maayo yasduru inuu ka soo fulo min ala'immati imaamiyaalka inuu ka soo fulo ku dhowaan maayo yacni sigi maayo inuu ka soo fulo kama soo fulayu ujeedaa in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono yacni a'immada noocan oo kale kama dhacayo xusnu danniga markaa lagu malaynayo waa in markaa la yidhaahdaa tarkiga khayru jaa'iska ahi axaadiista qaar laga tegayaa a'immada markaa qabuul caama ummadda ku leh ee ummaddu ay markaa waxa weeye ay ammaanayso qabuulka caamkaana ku leh miday ka dhacayso lagu malaynaya ma aha ee waxaa loo malaynayaa inaan taasi ka dhacayn laakina aladii ha yeeshee kii yukhaafu looga baqayo calaa bacdi alculamaai culammada qaarkood looga baqaya culammada qaarkood looga baqayaa an yakuuna qaasiran fii daraki xukmi tilka almas'ala an yakuuna inuu noqdo qaasiran mid waxa weeye ka aqoon gaaban fii daraki xukmi tilka almas'ala xukunka mas'alada inuu haleelo inuu ka aqoon gaaban yaho kale waa looga baqaya culamada qaarkood waa looga baqaya oo fa yaquula dabeedna marka uu yidhaahdo maca cadami alasbaabi alqawli iyadoo lala qabo asbaabtu ku odhan lahaa inayna jirin oo masalada ku fatwoon lahaa ayuu dabeedna masaladii ka fatwooday cilmiga uu masaladan u leeyahayna waaba qaasiro waa gaaban yihi wain kaana lahu fiiha nadarun waijtihaad haba u sugnaato nooc nadara iyo ijtihaada haba u sugnaadee laakiin noocan aqoontu u leeyahay waxay tahay mid markaa gaaban oo qaasir buu ka yahay waxaana la yidhahda alqaasiru fii fannin kaalcaami fiih ka fanni qaasir ka ahi aqoontiisu ay gaaban tahay uu fannigaa u leeyahay wuxuu la mid yahay ka caamiga ka aho kaluu la mid yahay aw yuqasira ama waxaa culammada qaar looga baqayaa inuu markaa shakhsi ka midii uu noqdo yuqasira mid ka gaabiyey fi listidlaali daliishadka iyo ijtihaadka ayuu taqsiir la yimi oo ka gaabin la yimi awooddii wax ka miduu bixiyey awooddiina ma wada bixin qabla an yabluga annadaru nihaayata fayaquula dabeedna uu yidhahdo masaladii ka fatwoodo qabla an yabluga annadaru intaan nadarka aanu gaadhin iyo ijtihaadku nihaayatahu kama dembaystiisa intaanu gaadhin maca kownihi mutamasikan bixujatin iyadoo lala qabo ahaanshihiisu ahaaday mid haysta xujo aw yagliba calayhi caadatun ama ay ka haalib noqoto kaa hore taqsiir buu leeyihi ama ay ka haalib noqoto calayhi caadatun caada ay ka haalib noqoto siduu u bartay aw gharadun ama ujeeddo ay ka haalib noqoto sibuu rabaayoo doonaya nooc hawa'a baa ku jirto sibuu isagu jecel yahay qaradka ama caadadaasoo yamnacuhu u diidaayo min istifaai nadar nadarka inuu wada dhammaystiro oo ijtihaadka markaa waxaw la wada yimaado oo awoodda wada bixiyo u diidayo ka mancinaya liyandura si uu markaa u eego fii maa yucaaridu maa cindahu yani nadarka markuu dhammaystiro muxuu samayn lahaa liyandura si eego fii maa yucaaridu waxa caaridaya maa cindahu wax agtiisa ku sugan waxa adilada kale caaridaysae ka hor imanaysa si uu eego istifaau nadarkay ka midta wain kaana lam yaqul ila biijtihaadin wasdilaal iyadoo lala qabo inaanu sidaa ku odhan mooyaane ijtihaad iyo daliishad masaladii waa ka ijtihaado ijtihaad kama madhna nooc ijtihaada waa la yimi laakiin ijtihaadkii baa wuxuu yahay midaanu si fiican uga bogan dhammaystirkiisiina aanu gaadhin nihaayadiisiina aanu gaadhin wax dedejinayaana waa jiraa oo waxaweeye caaduu leeyihi markaas caadadiisiibuu markaa dabeedna doonay inuu ku xukumo ama markaa kharadiyo ayuu leeyahoo sibuu jecel yahay ya sidiibuu dabeedna ku xukuma wakhtiyada qaarkoodna waxa dhacda dadka laftoodu inay dedejiyaan wakhtiyada qaarkood waxaa dhacda dadku inay dedejiyaan ruuxa intay fatwo weydiiyaan ayaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan deg deg baa marka arrinka aanu rabaa marka ilaaba ilaa waa inaad marka iminka ii jawaabtaa ama in yar dabadeed ii jawaabtaa marka waxa weeye kidkata uu saa kuu kidkidayo kale waa inaanu ka yeelin qofku ya waayo dee diintaadii waa inaad dhowrataa qofka inaad taa mushkilada ka saar waxaa ka muhiimsan adigu naftaada inaad mushkila ku ridin masaladii adigaan si fiican uga bogan haddaad fatwooto oo deed aad ku khataado dee dembi baa ka imanayaan waad ku dembaabaysa dadkuna waxay rabaan inay naarta kaga tallaabaan ya biriijay naarta kaga tallaabayaan inaad noqoto bay doonayaan hadhow uu yidhaahdo de waxa weeye anigu marka waa sheekh hebel baa ii fatwooday ya marka waxa weeye kidkidkaasi halkaasna waa ka dhacaa wa in kaana lam yaqul ilaa biijtihaadin wa istidlaal haba ahaado midaan ku odhan mooyaane ijtihaad ama daliishad midaan ku odhan mooyaane si kalaba markaa ha ahaadee yacni wax kalaba markaa waxa midaan ku odhan haba ahaadabe fa ina alxadd aladii yajibu an yantahiya ilayhi alijtihaadu qad laa yandabidu lilmujtahid waayo xadka ay waajibka tahay inuu ku dhammaado ijtihaadku waxaa dhici karta inuu u xadaysmi weydo oo u xadidmi weydo mujtahidka oo is yidhahdo ijtihaadkii waad la timi dee ijtihaadkiina aanu la imanoo mawdica inuu ka sii bogto inay ahayd aada ugu hubsado sida ay ku habboonay walihaada kana alculamaau yakhaafuuna min mili hada khashyata an laa yakuuna alijtihaadu almuctabaru qad wujida fi tilka almas'alati almakhsuusa sidaas daraaddeed bay waxay ahaan jireen culammadu saxaabadii laga soo bilaabo ilaa akhiri zaman ilaa yowmina haada yakhaafuuna qaar ka baqa min mili hada kaasoo kale ay ka baqi jireen ijtihaadkii inaynay ka bogan khashyata an laa yakuuna alijtihaadu almuctabaru baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed bay uga baqi jireen inaanu noqon ijtihaadkii sharciga la ictibaarinayey ijtihaad sharci ku ahaa ee dembiga lagaga baaqanayay ajarka lagu helaayo qad wujida mid la helay inaanu noqonin fii tilka almas'alati almakhsuusa masaladan gaarka ah gudaheeda fahadi hadihi alashyaau ashyaadani dunuubun marka waxay noqonaysaa dembiyaal weeye fatwadaa caalimku markaa fatwoonayaa marka waxay noqonaysaa dembi bay noqonaysaa ama camalfalka uu ku camalfalayaa biduuni ijtihaadi muctabar ou taqsiir la yimi wuxuu noqonayaa dembi buu noqonaya laakiin luxuuqu cuquubati dembi bisaaxibihi inamaa tanaalu man lam yatub ha yeeshee ciqaabta dembigu inuu haleelaa kan dembiga u saaxiibkaa inama tanaalu waxay gaadaysaa man lam yatub kii aan ka toobadkeeni ee eh, hadduu ka toobad keeno dee ciqaabtii dembigu markaa u iman mayso attaa'ibu min addembi kaman laa denba lah waqad yamxuha alistikfaaru walixsaanu walbalaa'u walshafaacatu walraxma waxaana dhacda inuu baabi'iyo dembiga cuquubadda dembiga inuu baabi'iyo alistikfaaru dembi dhaaf weydiisadka allah la dembi dhaaf weydiistaa inuu masaxaa laga yaabaa walixsaanu samafalka xasanaad waaweyn lala yimaado la samafalaa inuu baabi'iyaa laga yaabaa walbalaau dhibaatadu inay baabi'iso masaa'ibkiiyo waxa la midkii inay baabi'iyaan baa laga yaabaa iyo washafaacatu shafeeca qaadka loo shafeeco qaada iyo waraxmatu raxmada ilaahay u naxariistaa mid waliba inay baabi'isaa dhici karta walam ydkl fi hada man yglibhu lhawa wayasrachu xata yansura ma yaclamu anahu bail ma soo gudagelayo fii hada noocan aynu ka hadlayno man yaglibhu lhawa miday hawa ka haalib noqonaysa iyo naftu waxay jeceshahay wayasracuhu ayna legdaysa hawadu xataa yansura ilaa uu u gargaaraayo oo u hiilinaayo oo daafacayo maa yaclamu anahu bailun waxuu og yahay inuu bail yahay aw man yajzim ama mid goynaya oo iska jasminaya ama qacinaya bisawaabi qawlin hadal inuu markaa saxan yaho sawaab yahay aw khata'ihi ama hadal inuu gef yaho aanu saxnayn min hayri macrifatin minhu bidalaa'ili dalika alqawli nafyan wa ihbaatan isagaan garanaynin xaalaanu garanayn qawlkan daliiladiis aanu garanayn nafyan wa ihbaatan xagga sugista iyo xagga diidmada midnaba aan garanayn adilo sidan sugaysa ma garanaayo adilada diidaysana garan maayo yani labadaasi markaa ma soo gudagelayaan noocaynu ka hadlayno fa inna haadayni fi nnaar waayo labadani naarta ayay markaa gelayaan bimacnaa naartaa loogu goodiyey waa taxta almashiia doonista ilaahay bay hoos yaalliin laakiin waxay ka mid yihiin kuwa naarta loogu goodiyay ka mid yihiin iyaga laftoodu waciidka waa ka baaqan karaanoo almumaxisaat alcashara meesha taallaa ya waxay gudagelayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay gudagelayaan dee waxaweye shafaacati li ahli lkabaa'iri min ummatii waxay gudagelayaan marka waxa weeyaan markaa waxyaalaha kale markaa yani markaa waciidka baajiya waa aqbali karaan markaa inay kaga baaqdaan laakiin waxaa loo jeedaa naar baa lagu goodiyey qaطcan waa gelayaan ilaaba ilaa maaha yani mid walow sidan ah baa naarta gelaya muraadku maaha kama qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam siduu nabiguba yidhi alayhi salaau wasalaam alqudaatu alaaa waa saddex yacni waa saddex nooc qaadiyaani fi nnaari wa qaadin fi ljanna laba qaadi naartay ku sugan yihiin bimacnaa naartay gelayaan wa qaadin qaadina fi ljannati jannaduu gelayaa jannaduu ku sugan yihin fa ama aladii fi ljannati ka jannada ku suganee jannada ku gelaya miyaa ka jannada gelaya miyaa qaadiga jannada gelaya fa rajulun calima alxaqa wa qadaa bih waa nin xaqii gartay xaqiina wax ku xukmay xaqana waxaa lagu gartaa bidalaa'ili marka saas aawadeed waa in marka waxaa xaqii uu gartay adiladiisiiu xaqa ku gartay saas aawadeed culamadu waxay ahan ruux muqallidi inuu wax xukumo ma aha aduu markii dee cilmiga u yaraaday bacdu ahlicilmi baa yidhi haddii wax dhaama la waayo axsan mawjuudka hadduu isagu yahay cidda meeshaa joogtaa iyo beledkaa hadduu axsanulmawjuudka yahay cidda joogta ka ugu roon bacdu ahlicilmi baa yidhi lidaruuru markaa yani aqwaasha culammada ku xukumaya lidaruura laakiin asalku muxuu ahaa muqallid waa inaanu markaa waxaa qaadi noqon ya oo isagu waxay yidhaahdeen muqallidku waa noocan kale markaa naarta loogu goodiyey ya yacani waxa weeye aan xaqii garanayn ee jahliga ku xukumaya waayo taqliid maadaamuu ku xukumaayo ma garanaayo sidan miyaa xaqii ah mise khilaafkeeda ah ma kala garanaayo wa ama aladaani fi nnaari labada naarta ku sugan miyaa labada qaadi naarta gelaya miyaa farajulun qadaa linnaasi calaa jahlin waa nin markaa dadkii ugu xukumay aqoon darro riwaayaadkaalfaadda qaarkood waxay sheegaysa waa rajulun lam yacrif fi lxaqa waqadaa linnaasi calaa jahlin waa nimaan xaqa garanayn dadkiina jahli ugu xukumay garashawa aanu xaqa garanayn bu wax ugu xukumay marka isna naartu geliya wa rajulun calima alxaqa faqadaa bikhilaafih iyo nin xaqii garanaya oo khilaafkiisa isaguna xukumay ogaan buu xaqa uga leexday isaguna naartuu gelaya waalmuftuuna kadalik xadiiskani waxa weeye waxaa soo wariyey sunanka ayaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibn maajah iyo nasaai nasaai fi lkubra eh, iyo xaakim ahlucilmi badan baana saxiixiyey oo yidhi xadiisku waa saxiix duruq kalena waa leeyahay duruq kalena waa leeyahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah llah tarkiga laga tago camalfal xadiis lagu camalfalo laga tagaa ma ruuxa laguma ceebaynayo waciidna kuma mutaysanaayo lagumana dhaleecayn karo tarki jaa'izuu noqonaya u bannaan waxaanu ku bannaan yahay biitifaaqi almuslimiin muslimiintu iswaafaqay isku waafaqsan yihin buu ku bannaanyay yacnii cid muslimiinta ka midoo ah isku khilaafaysaa ma jirto kaasu wuxuu tilmaamay waa nooca cidda markaa xadiis uga tagtay inaanu soo gaadhin taqsiirna aan la iman gaabin ay ka gaabiyeen doonistay doonayaanna lama iman mar labaadkana waxaba ma soo gaadhin taasi waa tarki jaa'iza laguma dhaleecaynaayo wax waciidina ma haleelaayo lama dambaajinayo laguma dhaleecaynayo laguma ceebaynayo waciid inuu ka yimaadana daaba kaasi waa nooc nooc labaad waxay tahay waa tarki khayru jaa'iza marka tarkigaa aan jaa'iska ahayn ee isagu bannaanayn dee cid kale ha ka dhaca a'immada lama malaynaayo inuu ka dhacayo ya a'immadii mid ka soo fulayo ka dhacayo ma ahee a'immadu taasoo kale ma sameeyaan malo wanaagsan baa lagu malaynayaa khayr baana marka ummaddu ay u qirto uga markhaati kacday qabuul caamay ummadda ku leeyihiin saas aawadeed xaaladdaas aan fiicnayn inay ku sugan yihiin lagu malayn maayo haddaba wuxuu tilmaamayaa ahlu cilmigu mid bay ka baqi karaan buu odhanaya middaasi waa maxay waxaa dhici karta shaqsigu isagoo caalim ah haddana abwaabta qaarkood inuu cilmigiisu kooban yahay sidiisa waa caalim laakiin caalimku ma aha inuu de wax walba caalim ku wada yahay waxaa dhici karta baab abwaabta ka mida ayaa aqoontiisa uu leeyahay ay qaasir tahayba caalim ha ahaadee faraa'idda aad uma yaqaan marka isagoo nadar iyo ijtihaad ha lahaado nooc qusuuri kaga sugan yahay ayuu dabeedna markaa fatwooda kaasoo kale waxaa uga imanaya dee dembi baa uga imanaya waayo xaqiisu wuxuu ahaa mar hadduu fannigan qaasir ku yahay ya ama mawduucan uu qaasir ku yaho aqoon fiican aanu ulahayn inaanu ka fatwoon cala sabiil mihaal waxaa soo gelaysa waxa weeye masalan shareecada inta kale waa ku fiican yahay laakiin baabkan ku saabsan yani waxa weye buyuuciyada iyo waxyaalaha ku saabsan iyo nawaasisha cusub ee markaa timi iyo yani waxyaalaha ay leeyihiin aqoon fiican uma leh noocaasoo u noqonaya marka waxay ka dhigan tahay isagoo cilmi darre kaga fatwoodo kale ka dhigan tahay yani waxyaalaha nawaasisha cusub ee umuuraha ku saabsan waxay u baahan tahay marka hore khibrad in loo yeesho waxani siday yihiin iyo xaqiiqadooda mar labaadkana shareecadii markaa loo bandhigo nusuustii iyo adiladii iyo maqaasidii shareecada iyo qawaaciddii la eego oo loo bandhigo ilaa alxukmu cala shay farcun can tasawuri haddii mucaamalaadkan sida marka hore lagu mucaamilaba aanu garanayn dee ma xukumi karo nooca labaad wuxuu yahay waa garanayaa aqoon iyo cilmi kaafiyana waa leeyahay laakiin waanu ka wada bogan oo isagaa taqsiir la yimi waa ka gaabiyey taqsiirkii intuu la yimi oo ijtihaadkii aanu ka wada bogan oo bacdi awooddii ka mida bixiyey ayaa awooddii qayb ka mida isagaan bixin ayuu masaladii markaa ku degdegay oo fatwooday amaba ku camal fala taqsiir buu la yimi midna waa qaasir midna waxa wey muqasir marka caalimkii taqsiir waa ka dhici karaa masaladii hadduu taqsiir la yimaado ijtihaadkii aanu ka wada bogoon walow nooc ijtihaadaba hala la yimaadee ijtihaad dhammaystiran aanu la iman oo si fiican masalada aan uga bogan wax allo wuxuu awood hayey aanu ku wada bixin dee wuxuu noqonayaa xaaladda caynkaasi inuu dembaabo hadda maaragta haatuu saaxib almaraaqi odhanaya wahwa aasimun mataa maa qasara fii nadarin wafqan ladaa man qadara wahwa mujtahidku aasimun mataa maa qasara markuu taqsiir la yimaado ijtihaadkii aanu ka wada bogan oo bacdii ijtihaadkii kamida mida awooddii u bixiyo bacdina aanu bixin waa dambaabay fii nadarin wafqan ladaa man qadara yaani waxa weeye aragtida dhammaan culammada markaa aqoonta leh wax garanaysa waafiqida isku waafaqsan tahay kulligood isku waafaqsan yihiin ya ayuu ku dambaabay wahuwa aasimun mataa maa qasara fii nadarin nadarkoo ijtihaadka abuu ah taqsiir kula yimi awooddii ma wada bixin bacdibuu bixi bacdina ma bixin fii nadarin wafqan ladaa man qadara wafqan ladaa man qadara saaxibu jamci ljawaamici waa ka odhanaya wamataa qasara mujtahidun aima wifaaqa mujtahid markuu taqsiir la yimaado oo ijtihaadkii aanu si fiican uga wada bogan aima wifaaqa waa dembaabayaa xaal laysku waafaqsan yahi marka ta inoo sheegaya waa taa itifaaq ah uu leeyahay aw yuqasira fi listidlaali fayaquula qabla an yabluga annadaru nihaayatahu maca kownihi mutamasikan bixuja aw yagliba calayhi caadatun aw gharadun waa waxyaalaha dadejinaya mugta yamnacuhu min istiifaa'i annadari liyandura fima yucaaridu maa cindahu wain kaana lam yaqul ila biijtihaadin wa istidlaal laakiin ijtihaadkan iyo istidlaalkani mid dhammaystiran ma ahee waa mid naaqis ah waa mid muqasarun fiihi ahoo laga gaabiyey markaasuu dabeedna sii tacliiliyo wuxuu yidhi waayo xadka uu yeelanayo ijtihaadku ku dhammaanayo waxaa dhici karta inay u xadaysmi weydo mujtahidka oo uu siiyaayo ijtihaadkii waad la wada timi xaqiiqaduna ay tahay inaanu la wada iman ya isagu wuxuu isu qabay dee inuu ijtihaadkii la yimi haddana waxa weeye ijtihaadkii xaqiiqadu waxay tahay lama wada iman wakhtiyada qaarkood baa waxaa iska jiri karta hawaa nafta ku jiri karta walaakin lihawa nafsi sariiratun laa tuclabi hawada nafta ku sugan ya waxaa u sugnaatay yacni sir aan la ogeyn iminka waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood abwaab kale baan ka tusaalayno masala arrinka ku saabsan waxa weeye jarxi cid buu markaa dhaleecaynayaa ama waxa weeye markaa wuxuu ku xukumayaa inuu ama daciif yahay ama inuu mubtadic yahay ama inuu lunsan yahay ama wax la mida waxaa dhici karta naftiisa iyo qofka in wax isugu jireen yani waxaa weeye hawaa jirtay qofka haddii markaa waxa weeye caalimkii caalimkii waa bashar yukhti wa yusiib waxaa dhici karta cid markaa in wax dhex maraan naftiisa inay wax u galaan baa dhici karta iyadoo naftiisa wax ugu jiraan ayaa waxaa laga yaabaa nooc shubha inay timaado noocii shubhadii markay timaado daaficii naftee qarsoonaana waa jiraa isagu se isma dareensana in daaficii markaa dabada ka riixayo shaytaankiina talbiis buu dee samaynayaa moogta ya wakhtiyada qaarkood buu dee shay kugu muujinaya xun shay wanaagsan kugu muujinaya ya har meesha kagaco sharciga u gargaar waa sidii wuu dafcinayaa ama waxaa laga yaabaa waar xadiiska ninkani waxa weeyaan waa nin daciife yani xadiiskiisa markaysa ayaan lagu camal falin ee shareecada ka ilaalin markaysa marka yani waxaas inay soo gelin ya walaakin lihawa nafsi sariiratun laa tuclam marka maxaa iswaafaqayaa shubha iyo hawa labadii markay kulmaan baa waxaa dhici karta inuu de fatwo ku soo saaro ya fulaan waa daciif xadiiskiisa lama qaadanayo ama fulaan waa mubtadic daal waa lunsan yihi ya waa dhacday imaamu albukhaari iyo shiikhiisi maxaa dhex maray maxamed ibnu yaxya duhli shiikhiisi maxamed ibnu yaxya markuu bukhaari imanayey magaaladii isagaaba markaa dadka kiciyey oo yidhi marka aan ka hor tagno soo dhoweyno waa kaxeeyey waa laga hortegey waa la soo dhoweeyey shiikha horkacayey markii waxaweye dambe ayaa dee likulli jadiidin lahu ladda kullu jadiid lahu ladda wax kastoo cusubi macaan buu leeyahy maxamed ibnu yaxya hore waa ula joogay dee waa caadaysteen la joogiis laakiin shayga qariibka ahee dee markaa markaa cusub dee ayaa aad laga yaaba in aad loo istikbaalo sooma qoraxda maxaa aad loogu eegi waaya soox walba soo baxdaa bisha maxaa aad loogu eegaa bishii dee waxa weeye soddonkii ama sagaal iyo labaatankii habeen bay habeen soo baxdaa marse waa taa bishii waa lasoo tilmaamaa admaarta calaa kulli xaal sheikhii markaa maxamed ibnu ismaaciil albukhaari baa xalqadiisii farabadato dadkii aad u qaabileen sheikha naftiisi waxba galay inkifaddii xaggaa raajix u noqotay isaga xalqadiisii yaraatay xalqaddaasina fara badatay kadib maxaa dhacay kelmad buu sheikhi yidhi marka waxa bukhaari ya kelmaddii baa loo geeyey sheekhii dabadeedna waxa weeye ictiqaadkii ahlusunna waljamaca inuu khilaafay buu qaatay halkiiba waxa wey dabeed markaa waanyii ka yaaca ha u tegina yani shiikhu iskama odhan laakiin shubha meeshii la kulantay alfaaduna min afcaalina wa afcaaluna makhluuqa markii li qur'aanka ka warran markaysaa lafd qur'aan makhluuq miya ayuu wuxuu yidhi alfaaduna min afcaalina wa afcaaluna makhluuqa oo dee lafdiyadii jahmiyadaabuu galayba markaysa bukhaaribe ayaa la yidhi dee shiikhuna muraadkiisu saa maahayn hadda maragta dee markaasaa dabeed labadiibaa iswaafaqay halkaasuu yidhi cidda xataa u tagta yaan inoo iman shakhsiga u tagaa agtayda iman sidiibaa markaa waxaa weeye yani dhibtu ku timi miaalun aakhar alimaamu nasaa'i wuxuu yimi xalqadii axmed ibnu saalix isagoo doonaaya inuu axaadiista ka qaato axmed ibnu saalixna wuxuu mooday nin bidcoola inuu yahay dabeedna xalqaddu ka kiciyey bidcooluu moodoo xalqaduu ka kiciyo u iga kac ayla soo fadhiisana sheekhii dee naftiisa waxbaa galay soo maa kadib baa waxaa lagu yidhi yaxya bnu maciin ayaa axmed ibnu saalix ashamuumi hadda kan maaha waa ku kale laakiin magicii baa iswaafaqay wuxuuse isagu u qaatay kan ayuu ka yidhi waxa weeye waa kadaab waa daciifiyeyoo dacfi daran buu daciifiyey markaasaa nasaai axmed ibnu saalix markaa uu u daciifiyey ya wa rubama rudda kalaamuuljaarixi kannasa'i fi axmed ibni saalixi waxaa dhici karta in la radiyo kalaamuljaarixi ka jarxinaya hadalkiisa kannasa'i fi axmed ibni saalixi sida markaa raddiga jarxiga axmed ibnu saalix uu nasaa'i jarxiyey loo radiyey saasoo kale marka waxa weeye ashyaada qaarkood wax iswaafiqi kara waxba iswaafiqi karaa halka uu sheikhu yidhi caadatun aw gharadun uu saas yadaa yidhi yani noocaasoo kale weeyaan marka wuxuu tilmaamayaa taqsiir haddii lala yimaado in lagu dembaabayo oo ijtihaadkii aan marka waxa weeye la wada oofsan in dembi ka imanayo xadiidkan wuxuu keenay qudaadda ku saabsan shiikhu oo waxa weeye ruuxii markaa jahli wax ku xukuma ama ruuxii isagoo xaqa garanaya khilaafo ogaan u khilaafaa oo khilaafkiisa xukumaa labaduba waxa weye naar bay mutaysanayaan riwaaye uu soo wariyey xaakim ayaa waxay sheegaysaa in nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulalahi famaa dembu aladii yajhal rasuulki ilaahayow kan aan garanayn dembigiisu muxuu yahay garanay kan xaqa garanayay ogaan uga baydhay ya ee dulmiga xukumay famaa dembu aladii yajhal qaala dembuhu anlaa yakuuna qaadiyan xataa yaclam dembigiisu waa inaanu qaadi noqon ilaa uu aqoon u yeesho garto dahabi wuxuu odhanayaa sanadkeedu waa qawi buu odhanaya ya saasuu kabaa'irkiisa ku yidhahdaa kitaabkiisa alkabaa'ir marka muftiyiinta wax fatwoonaysaana saasoo kale weeye xagga saxaabada haddaynu eegno caaisha radia allahu canha wa raacistii saxaabada qaarkood ay raacday oo waqcatuljamal ay xaadirtay dee wuxuu uga dhacay ijtihaad haddana aad bay uga murugootay yacni waxa weeye camallo badan oo wanaagsan iyo xorayno ay addoomma xoraynayso iyo marka waxa weye qurubaad badan bay aawadeed u samaysay si looga dhaafo haddii arrinku ijtihaad ku dhacay maxay markaa qurubaadkaa badan u samaynaysaa maxay zaman badanna uga murugoonaysa culammadu waxay yidhahdeen waxay ka baqaysaa ijtihaadkii muctabarka ahaa inayna wada oofsan ya taay ka baqaysaa taas ah iyadu markaa mana dagaalamayn dagaalna ma boorinayn laakiin xuduurka meesha ay xaadirtay waxaa markii horena markaa waxay uga dhacday yani nooc ijtihaada laakiin waxay ka baqaysay ijtihaadkaasi mid markaa dhammaystiran inaanu ahaynoo dembi ka yimaaday ka baqaysay marka maaha aha haddii waxa weye nooc ijtihaada lala yimaadaba in la yidhahdo de waxa weeye markaa ilaaba ilaa marka waxa dambi ma jiro waxaa laga baqi karaa in waxaweye ijtihaadkii wax u dhiman yihiinoo nooc taqsiira lala yimaadaa laga baqi karaa wuxuu sheekhu yidhi laakiin luxuuqu lwaciidi lishaksin mucayan ha yeeshe waciidku inuu haleelaayo lishaksin mucayani shakhsiga gaarkaa inuu haleelaayo aydan noqoshaynu ku noqonnaye lahu mawaanicu kamaa bayanna wuxuu leeyahay mawaanic waxyaala diida saynu soo caddaynay falow furida wuquucu bacdi hada min bacdi alacyaani min alculamaai almaxmuudiina cinda alummati maca ana hada baciidun aw hayru waaqicin lam yacdam axaduhum axaduhum axada hadihi alasbaab wuxuu sheikhu yidhi hadii la fardin lahaa oo la qadari lahaa oo laga soo qaadi lahaa wuquucu bacdi haada wax ka mida kaas inuu ka dhacay inay waxaweeye garasho la'aan wax ku xukumeen ama taqsiir ay la yimaadeen ama marka waxa weeye iyadoo cilmigooda aanu gaadhsiisnayn waxyaalaha qaarkood qaasir ku yahay inay xukumeen min bacdi alacyaan qaarkood yani ashkhaasta qaarkood oo min alculamaai culammada ka mida inuu ka dhacay haddii la qadaro laga soo qaado oo arrinkaa dembiga ah oo ijtihaad kaafiya iyagaan la imanin inay markaa fatwoodeen ama marka waxawe iyagoo aan marka cilmi kaafiya u lahayn inay waxaweeye ka fatwoodeen haddii la qadari lahaa laga soo qaadi lahaa bacdu ahlicilmi taasi inay ka dhacday culammadaasoo almaxmuudiina qaar la ammaanayo oo qaar la ammaanaya ahaaday cinda alummati ummadda agtooda oo qabuul caama ummadda ku leh nusakha qaar waxay qorayaan cinda alaa'imma ummadda ayaa fiican lafdiga alumma fiican ummadda agteeda qabuul caama ku leh maca anna haada baciidun iyadoo laga qabo kaasi inuu fog yahay oo shay baciida yahay aw hayru waaqicin ama waxaan jirin uu yahay lam yacdam ma waayayo axaduhum midkood axada hadihi alasbaab asbaabtan mid ka mida waayi maayo asbaabtan waciidkii uga baaqanaayo mid ka mida ma waayayo walow waqaca hadduu dhici lahaana oo uu ka dhici lahaa a'immada qaarkood arrinkaasoo kale ka dhici lahaa inay taqsiir la yimaadeen ijtihaadka qaarkood oo dee arrinkaa ay ku dhaceen lam yaqdax fii imaamatihi cala alilaaq yani waxa weeye ma dhaawaceen imaamadooda yani imaamadooda ma dhaawaceen nusakha qaar waxay qorayaan dabcaadka qaarkood amaanatihim amaanadooda ma dhaawaceen cinda alaطlaaq ayay nusakha qaar qoray lam yaqdax ma dhaawaceen fii imaamatihim imaamnimadooda ay imaam yihiin ama aimo yihiin cala aliطlaaqi si sii daysan ma dhaawaceen fa faina laa nactaqidu fi lqawmi alcisma waayo kama ictiqaadsanin oo kama rumaysnin yacni qowmkaa culammada ah macsuumnimo inay dembi ka dhowran yihiin uma qabno bal nujawizu calayhim adunuub waxaanu bannaynaynaa in dembiye ka dhacaan baanu bannaynaynaa oo jaa'is ah oo mumkina waa suuragal wanarjuu lahum waxaan u rajaynaynaa maca daalika taalla jirkeedana acla darajaat darajooyinka kuwa ugu koreeya baan u rajaynaynaa waxaan ugu rajaynaynaa lima khtasahum allahu bihi min alacmaali asaalixati walaxwaali asaniya lima khtasahum allaahu bihi wuxuu ilaahay ku gaar yeelay daraaddeed baan darajaadka kuwa ugu koreeya ugu rajaynaynaa oo min alacmaali asaalixa camallada wanaagsan ah iyo walaxwaali asaniya xaalay camallo wanaagsan ahaadeen iyo walaxwaali asaniya iyo sifooyinka koreeya ee ay ku sifaysnaayeen yani marka ah walima annahum iyo inay ahaayeen markaa iyagu lam yakunuu musiriina calaa dembin qaaraan ku nagaan jirin oo ku sugnaan jirin dembi ee ka toobad keeni jira oo istikfaarki iyo toobada badsan jiray walaysuu biaclaa darajatan min asaxaabati radia allahu canhum mana ahayn a'immadaasi qaar ka derajo koreeya saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam kamay derajo korayn waalqawlu fiihim kadalika fiima ijtahaduu fiihi min alfataawa waalqadaaya waxaa saxaabada laga odhanayaana waa saasoo kale fiima ijtahaduu waxay ka ijtihaadeen fiihi gudihiisa oo min alfataawa fatwooyin ah iyo waalqadaaya dhacdooyin ay xukumeen ah iyo wadimaa'i dhiigag ah allatii taasoo kaanat baynahum dhexdooda ahaatay waa saxaabada qaarkood yani dagaaladii dhex maray dagaalkii cali iyo yani waxaa laga odhanayaa saasoo kale ayay markaa iyaguna ahaadeen oo dee arrin ijtihaadii wax uga dhacay wey uma inahu maca alcilmi haddii waxa weeye ay dhacdo fardan wa taqdiiran qaarkood dee markaa waxaa dembi inay ku dhacaanna saxaabadu waa ka toobad keeni jireen oo istikfaarkiiyo towbada ayay la iman jireen kumay israari jirin dembiyada laakiin afraaddoodu way dembaabi jireen dembigu waa u bannaan dembigu inuu ka dhacaa waa bannaan waa suuragal oo marka afraaddoodu macsuum maaha mid dembi laga dhowray ma aha iyadoo nebigu waa nool yahay calayhi salaatu wasalaam soo saxaabada qaarkood yani ha yaraadaan afraadda ay ka dhacdaye qaar baa zina ka dhacday oo xadkii laga jaray oo iyagu isa soo sheegay oo marka waxa aara min qisa ku yimi qaar baa sariqa ka dhacday oo xadkii laga jaray walxuduudu kafaaraatun liahliha qaarkoodna waxa weeye de markaa ilahay bay dembidhaaf weydiisanayeen inta marka waxa wax ka dhacaan ya marka qaar ku israarayoo ku daa'imayey dembi hadduu ka dhaco qaar ku nagaanayo ku daa'imayena may ahayn uma inahu maca alcilmi biana taarika almawsuufa intaa dabadeed ogaalka la og yahay lala qabo kaa ka tegay xadiis inuu ku camal falo ee la soo sifeeye lasoo sheegay xaalkiisu sidaa yahay macduurun waa loo cudrayaa yani waxa weye marba hadduu waxa weeye sifadaa lasoo sheega aynu ku marray ama ijtihaadoo kale ay uga dhacday ama waxa weeye markaa dee xadiisku aanu soo gaarin acdaartii asbaabtii uga baaqday waa asbaabadii adkii kuu soo sheegay toban sababood kusoo taxay kuwa siaa uga tegey ee saa lagu soo sheegay macduurun waa loo cudrayaa bal ma'juurun waa la ajar siinaya ajar buu helayaa laa yamnacuna inuu sidaa yahay la jirkeedu laa yamnacunaa inoo diidmayso daalika kaasi an natabica inaynu inagu raacno alaxaadiia asaxiixata axaadiista saxiixa inaynu inagu raacno inoo diidi mayso allatii axaadiistaaso lam naclam laha mucaaridan yadfacuha aynan u ogayn daliil caaridayo daafacaya aynaan u ogayn inaynu raacno inoo diidi mayso wa an nactaqida iyo inaynu ictiqaadino inoo diidimayso mayso wujuuba alcamali biha in lagu camalfalaa inay waajib tahay in lagu camalfalaa inay ku waajib tahay cala ummati ummadda inay ku waajib tahay taa inaynu caqiidaynana oo rumaynana inoo diidi mayso iyo wa wujuuba tabliiqiha in dadka ay gaadhsiiyaan inay waajib ku tahay ummadda oo fardu kifaaya taasina ay tahay inoo diidi inaan ictiqaadino inaan ictiqaadino inoo diidi wahada wa mima lam yakhtalif alculamaau fii noocan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha culammadu ayna isku khilaafin ayay markaa ka mid yihiin ee isla ogol yihiin calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa haddii marka waxa weye qaarkood dembi kaga dhacay oo ijtihaadkii kaafiga ayna la iman markaa lafteeda dee asbaabtii aynu soo sheegnay mid ka mida ma waayayo asbaabtii waxa weeye yani markaa almumaxisaat alcashara yani waxa weyaan ashyaadii baajinayay waciidka mid ka mida ma waayayo ta kale imaamadoodii waxba yeeli mayso waayo dee ruuxa marka waxa cadliga inaan u dambaabin lama shartiyo cadligu waa dambaabi karaa ya yani waxa weeye culamada qaarkood waxay maraan cadligu inuu yahay yani ruuxa dee xasanaadkiisa iyo sayiaadkiisa xasanaadkiisu badan yihiin xasanaadkiisa iyo sayiaadkiisa xasanaadkiisu badan yihiin tacbiirkan hadda caanka ah ee culammadu marka ay yidhaahdaan cadli waxaa la yidhaahdaa waa ruuxaan dembi kabiira aan ah la iman sakaa'irna aan ku israarin tacbiirka culammadu ma wada maraan yani waxa weeye alimaamu shaafici wuxuu cadliga ku tacriifiyey waa ruuxa xasanaadkiisa iyo sayiaadkiisa xasanaadkiisu badan yihiin waxaa la yidhahdaa cadli saas yadaa ayuu markaa maray tanna kale hadda marka waxaa inaan dembi kabiiraa ku dhicin sakiire aanu ku israarin wax muruu'ada marka yeelaya aanu la iman waa shardi casiira oo waxaweye adag marka waxa weeye marka imaamadoodii iyo cadaaladdoodii mid wax yeelaysa ma aha shuruudda marka imaamadana kama mid ahaa inuu macsuum yahay kama mid aha waa dembaabayaan waxaana marka waxa weye caadadoodu ahayd inay markaa toobad keenaan oo istikfaarka iyo towbada iyo ay farabadsadaan dembiyeyna ku israaraanna may samaynayn saxaabadii oo ka fadli badnaana dee waxa afraaddoodu waa dembaabi karayeen dembina waa ka dhacayey yani waxa weeye yagana saas si la-eg baa laga odhanaya waxa weeye haddii markaa dembi ka dhacay fardan wa taqdiiran dee waxa weye waa ka toobad keenayeen marka waxa mid lagu dhaleecaynaya ma aha mid lagu ta'siiminayo lagu dembaajinayo oo toobad keenay ma aha attaa'ibu min adembi kaman laa demba lah sidaas yada a ah weeye halkaa ah ha joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk